alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wacala aali muxamed w salama tasliima kasiira waxaynu ku soo jirray tafsiiru suurati aali cimraan baynu ku soo jirray waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala aayadda koob iyo soddon aayaddan kollay waa laqbaynay wax ka mida macnahana waa sheegnay allah wuxuu inoo sheegayaa ciddii allah jeceli inay rasuulka sala allahu alayh wasalam raacdo qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii yuxbibkum allah wayakfir lakum dunuubakum waxaa ku sugan daliilu lmaxaba wa samaratu lmaxaba daliilka ama calaamadda jacaylka ilaahay la jeclaado aayadda waa ku sugan tahay waxaa calaamad iyo daliil u ah itibaaca rasuulka sala allahu alayh wasalam la raacaayo raacitaanka rasuulka la raacayana waxaa loo jeedaa daahiran wa baatinan in laga raaco kor iyo kal laga raaco saas aawadee haddaan rasuulka sala allahu alayh wasalam la raacin oo iimaankii camalka saalixaaba lagu raacin yacni wax markaa qabuula oo camallada la aqbalaya ma jiro camalka waxaa lagu aqbalayaa raacista rasuulka sala allahu alayh wasalam la raacayo waman yabtagi gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu huwa fi alaakhirati min alkhaasiriin saas aawadeed bay culammadu waxay ka warramaan shuruudda camalka saalixa ah qofka muuminka ahi camalka saalixa qabuulka laga aqbalaayo waxaa u shardiya alikhlaas waalmutaabaca shardigaa waxaa ka sii horeeya iimaanka laakiin cidda ahlu iimaanka ah bay labada shardi culammadu u sheegayaan laakiin marka la itlaaqo waxaa la odhanayaa acmaasha saalixa waxaa loo shartiyaa kow iimaan laba waxaa loo shartiyaa ikhlaas camalka ilaahay loo saafi yeelay waan cid kale allah lala wadaajin laa shirki akbar walaa shirki asqar saddex mutaabaca rasuulka sala allahu alayh wasalam camalkaa lagu raacay oo aanu bidco ahayn ee uu yahay mid sunnada waafaqsan man camila camala laysa calayhi amruna fahuwa raddun ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen labadan shardi ee ikhlaaska iyo mutaabacadu ikhlaasku waa qeyb mutaabacada ka mida oo raacitaanka nebiga calayhi salaatu wasalaam la raacaayo baatinan in laga raaco ikhlaaskaa ka mida ilaa ikhlaaska nebigu waa la imanayey maadaamuu asaaskii yahay ikhlaaskaa ka mida waxa nebiga lagu raacaayo marka mutaabacada nebiga la raacayuu ka mid yahay oo wuxuu gudagelayaa un itbaacu rasuuli sala allahu alayh wasalam daahiran wa baatinan nebiga calayhi salaatu wasalaam kor iyo kalba in laga raaco hadda maxaa gaar loogu sheegay ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen waxaa gaar loogu sheegay liahamiyatii si loo baraarujiyo wa ilaa mutaabacaduu ka mid yahay taasi waa daliilu maxaba ah, waa itibaaca rasuulka sala allahu alayh wasalam la raacayo daliilka maxabada iyo calaamadda maxabada weeye samaratulmaxaba waa maxay maxabada maxaa ka dhalanaya haddii allah la jeclaaday dhab tahay oo aynay dacwa iyo sheegasho ahayn ila bayinadu waa tane waata xadiiska ay ku soo aroortay albayinatu cala almuddaci mudducida bayina ayaa laga rabaa marka kii sheeganayey maxabada bayinadiisu waa itibaacu rasuulka raaco taasaa u bayinaa samarada haddaba maxabada ka dhalanaysa waa maxay samaratulmaxabana aayaddu waa sheegtay yuxbibkum allahu wayakfir lakum dunuubakum allah baa idin jeclaanaya haddaad rasuulka raacdaan daahiran waa baatinan wayakfir lakum dunuubakum dembiyadiinnana waa idin dhaafayaa dembiyadiinnana waa idin dhaafaya waxaa laga qaadanayaa dadka fudalada ah ee waxa weeye allah jecel ee rasuulka raacaya yacni kollayba dembiye waa ka dhacayaan kullu bani aadam khataa wa khayru lkhataa'iina atawaabuun nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam bini aadamka dhammaantii waa gaf badan yahay wa khayru lkhataa'iina atawaabuun dembiyey u saaxiib yihiin dadka dhammaantood nebiyada ilaahay baa dhowray laakiin dadka kale way dembi badan yihiin kollayba wa khayru lkhataa'ina atawaabuun ciddaa dembiyada u saaxiibka ama ciddaa dembiyada badan waxaa u khayr badan kuwa toobadkeenka badan marka istikfaarka iyo towbada waa in la farabadsadaa waatay bacdu salaf odhan jireen asbixuu taa'ibiin wa amsuu taa'ibiin waxaa waa beriisataan idinkoo toobad keenaya waxaa habeensataan idinkoo toobad keenaya ajashu gooray iman doonto ma ogid kedisay ku iman kartaa si goortay kuugu timaadaba adoo toobad keenay ay kuugu timaaddo subax kasta iyo habeen kastaba toobad keen oo toobad la kaalay oo toobadda cusboonaysii wa tuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun qaala almusanif raximah llah wanazla lama qaaluu maa nacbudu alasnaama ila xuban lilahi liyuqaribuuna ilayh waxaa soo degay lammaa qaaluu markay yidhaahdeen gaaladii carbeed maa nacbudu lasnaama caabudi mayno sanamada lishayin min alashyaa u caabudi mayno ilaa xubban lilaahi jacaylanu allah jecel lahay daraaddeed mooyaane wax kale uma caabudayno xubban ay ilaa lixubbin baa macnuhu dhacaya yacni mafcuulu lahu bay noqonaysaa lishayin min alashyaa u caabudi mayno ilaa lixubb illaahi ilaa lixubbin lilaahi baa macnuhu dhacaya liyuqaribuuna waxaan u caabudaynaa jacayl allah aanu jecel lahay daraaddeed liyuqaribuuna si ay noogu dhoweeyaan daraaddeed baan u caabudaynaa waxaa kaloo bannaan xubban inaad ka dhigto xaal wamasaru munakarun xaalan yaqac yacni ma caabudayna sanamada xaal axwaasha ka mida mooyaane xaal aanu nahay xubban lilaah ay muxibbiina lilaah qaar allaha jecel xaal aanu nahay mooye xaal kala caabudi mayno waxaan u caabudaynaa liyuqaribuuna inay noo dhoweeyaan daraaddeed baan u caabudaynaa oo marka nafyigu nacbudu ku dhaco oo ilaa ay ka daba dhacdo qaacidadii maxay ahayd alistisnaau bacda anafyi isbaatun hadal la nafiyey waxa laga soo reebaa wuxuu noqonayaa musbat wax la sugay marka sanamada ma caabudayno ilaa xubban lilaahi jacaylaanu allah jecel lahay daraaddeed mooye wax kale u caabudi mayno ama xaalaannu allah jecel lahay mooyaane xaal kale caabudi mayno laakiin xaalaannu allah jecel lahay waa caabudaynaaba hadalkoodu u dhacayaa marka ilaada waxaa ka dambaynayaa isbaat oo yacni markaa ficilkan yacni markaa la nafiyey waxaa laga soo reebayaa wax ku liddi ah baa laga soo reebaya waxaanu caabudaynaa xaalaannu allaha jecel lahanu sanamada caabudaynaa bay mushrikiintii carbeed yidhaahdeen waxaanu u caabudaynaa liyuqaribuuna inay noo dhoweeyaan daraaddeed ilayhi ay ila allah allah xaggiisa inay noo dhoweeyaan daraaddeed baanu caabudaynaa waatii aayaddii suuratu zumar ay ku soo aroortay waladiina ittakhaduu min duunihi awliyaaa maa nacbuduhum ila liyuqaribuuna ila allahi zulfa yagaa tasriixiyey ma aha gaalada carbeed jiritaanka ilaahay iyo ilaahay khaaliqnimadiisa iyo inuu makhluuqaadka isagoo abuuray oo maamulaayo inay markaa taa inkirsanaayeen oo diiddanaayeen maaha qur-aanka aayado badan baa ku sugan oo sheegaya marka la weydiiyo yaa cirka abuuray yaa dhulka abuuray yaa idinka abuuray yaa roobka soo dejiya iyo markaa makhluuqaadkan maamulaya yaa idin arsaaqaya kullu daalika in odhan jiray allah allah allah allah suwarka makiga waa ku badan tahay mawaadiic badanoo qur'aanka ka mida bay ku timi haddaba cibaadada ay caabudayaan ashyaada makhluuqaadka ay caabudayaan muraadkay uga jeedeen maxay ahayd ma inay iyagu haystaan oo makhluuqaadka abuuraan oo makhluuqaadka dabberayaan oo khaaliqnimada ilaahay ay diidan yihiin miyay u caabudayeen maya mushrikiinta badankoodu sidaa umay caabudayeen mushrikiinta badankoodu waxay u caabudayeen inay wasto ka dhigtaan oo ilaahay ugu dhowaadaan oo cibaadada ay sii mariyaan oo ashyaadanna ilaahay agtiisa ay uga shafeeco qaadaan sida aayadda kaleba allah ku yidhi wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquuluuna haaulaa'i shufacaa'una cinda allah waxay caabudayaan allaha sokadii waxaan dhibaynaa anfacaynaa misena waxay odhanayaan kuwaasi waa kuwa allaha agtiisa nooga ergeynaya ee nooga shafeeco qaadaya shafaacay ka raadinayeen kuwa sanamada caabudaya kuwa nebiyada caabudaya kuwa saalixiinta ama awliyada caabudaya saasay uga jeedeen xataa kuwa xidigaha iyo qoraxda iyo dhiraha iyo markaa dhagxanta iyo sanamada caabudaya muraadkoodu saasuu ahaa oo muxuu muraadkoodu saa u ahaa wuxuu u ahaa siday ahlucilmiga qaarkood ay tilmaameen dadka saalixiinta iyo malaa'igta maadaama ay doonayeen inay caabudaan ciddan saalixiinta iyo malaa'igtuna ay yihiin cidaynay arkayn oo malaa'igtina ay ka qarsoon yihiin nebiyada iyo saalixiinta ay caabudayaanna ay dhinteen markay qoraxda ama dayaxa ama markaa dhagxanta ama dhiraha ama ay caabudayaan waxay uga jeedeen inay ramsi uga dhigtaan ashyaada ay caabudayaan marka ashyaadani waxay ka ahaayeen ramsi ama tilmaan yacni ayay ka ahaayeen ka naa'iba kuway doonayeen allah inay ugu dhowaadaan oo allah agtiisa uga shafeeco qaadaan isma ilahayn iyo dhiraha idiin shafeeco qaadaya laakiin waxay doonayeen malaa'igta iyo nebiyada iyo saalixiintu inay shafeeco qaadaan saasay ka rabeen ashyaadanna ramsan yagii ka tahay sidii qowmu nuuxba waddi iyo suwaac iyo yaquus iyo yacuuq iyagoo doonaya inay markaa eh, iyaga cibaadada uga jeeda haddana markaa looxaan iyo qoryo ay soo qoreen iyo sawiro ay ku magacaabeenna magacyadoodii yacnii waddi iyo suwaac iyo yaquus iyo yacuuq iyo nasri dhagxana yacni marka iyo qoryo ay soo qoreen bay ku magacaabeen laakiin maqsuudku muxuu ahaa maqsuudku wuxuu ahaa markaysaga dadkii saalixiinta buu ahaa sida markaa waxa weeye asarka cabdullaahi bnu cabbaas ee bukhaari saxiixiisa ku soo wariyeyba uu sheegayo cabdullahi bnu cabbaas muxuu yidhi waddi iyo suwaac iyo yaquus iyo yacuuq markuu sheegaayo oo fasirayo aayadda laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaquusa wayacuuqa nasra qaala haaulaa'i asmaa'u rijaalin saalixiin wa fii saxiixi lbukhaari kutubu tafaasiir o dhan baa qorayaan waa magacyo dad saalixiin ah ashyaadan markaa sawirada ahi ramzi waxay ka yihiin saalixiintii bay ka yihiin marka waxay uga jeedeen allah inay ugu dhowaadaan waxay culamada qaarkood yidhaahdeen sida zakariya alansaari kitaabkiisa fatxu raxmaan sida raazi kitaabkiisa tafsiirkee weyn ya tafsiir lkabiir ama mafaatixu lghayb lagu magacaabay labaduba waxa wey waa waa culamada shaaficiyada ka mid yihiin raasi wuxuu dhintay lix boqol iyo lixdii wuxuu dhintay intaanu ibnu taymiya dhalan nawowina aanu dhalan waa lix boqol iyo lixdii nawowi wuxuu dhashay lix boqol iyo koob iyo soddonkii ibnu taymiyana wuxuu dhashay lix boqol iyo koob iyo lixdankii haakada wuxuu odhanayaa markuu aayadda fasiraayo waxa uu odhanayaa haa ulaa'i shufacaauna cinda allah ashyaadan maxay u caabudeen wuxuu odhanayaa afar weji baa la sheegay zakariya alansaari baa odhanaya wa kadalika hadal kaloo la midana ah raazi baa odhanaya fakhridiin araazi wuxuu odhanayaa qaarkood waxay uga jeedeen ashyaadan inay qiblo ka dhigtaan bay uga jeedeen laakiin waa qiblo aan loo sharciyey ragxantan iyo dhirahan waa weji wejiga labaad waxay tahay inay qaarkood lahaayeen innagu ehel uma nihin inaan allaha caabudno waayo addoommo ducafa a ah baynu nahay marka cid allah jecel yahaanu caabudaynaa si cibaadada aynu ugu marinno oo wasto ay u noqoto waa sido ay u noqoto waa sido ay u noqoto marka awjuha fara ayuu markaa tilmaamaya calaa kulli xaal waa la raajici doonaa marka markay sidaa yidhaahdeen allah waxau idhi qul waxaad ku tidhaahdaa lahum yaga yaa muxammadu nebi muxammadow calayhi salaatu wasalaam hore waa inagii usoo sheegnay yaa muxammadu in la yidhahdo in laga fiican yahay oo nabiga la yidhaahdo yaa nabiy allaahi ama yaa ayuha arasuul in la yidhahdaa inay fiican tahay waa inagii sheegnay inay culammadu tafaasiirtay ku fasiraan laa tajcaluu ducaaa arasuuli baynakum ka ducaa'i bacdikum bacdaa inay markaa waxa weeye culammada qaar ku fasireen magaciisaa ugu yeedhina waayahay waynagii tilmaannay inay qabiix tahay oo fool xun tahay inuu ruuxu markuu waalidkii la hadlaayo aabbihii ama hooyadii inuu yidhaahdo hebelow ama heblaayoy inay fool xun tahay ya hadduu aabbihii markuu u yeedhaayo uu yidhaahdo caliyow ama hooyadii markuu u yeedhaayo uu yidhahdo faatimoy ou sidaa kula khitaabo waxaynu garan karnaa inay qabiix tahay ya waxa markaa yacni ixtiraamka iyo xushmaynta ku fiican inuu yidhaahdo aabbow iyo hooyoy inuu kula hadlo dee nabiyullaahi maxamed sala allahu aleyh wasalam aclaa qadran nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam sharafta iyo qadarka yacni dadkao dhan waa ka wen yahay markaa saas aawadeed yaa muxammadu in loogu yeedho keliya oo mujarada waa laga fiican yahay saas aawadeed waxaa laynoo sheegay qoladii acraabta ee reermiyiga ahaa ama munaafiqiinta ama markaa gaalada inay kula khitaabi jireen marka cala kulli xaal waa laga fiican yahay tacbiirka walow mufasiriinta qaarkood ha isticmaalaanbe oo jalaalaynka iyo yacni tafaasiir kalaba ha isticmaalaanbe qul waxaad tidhahdaa lahum yaga waxaad ku heyaa muxammadu nebigii ilaahayow waxaad ku tidhaahdaa in kuntum haddii aad tihiin tuxibuuna allaha qaar allah jecel haddaad tihiin fattabicuunii aniga iraaca ku dheh yuxbibkum allah haddaa iraacdaan allah waa idin jeclaanaya yani waxaa lagu jasmiyey waa jawaab alab alabka jawaabtiisii weeye waxay culamada nuxaadu yaha ma nafsu alab baa jasminaya mise shardi muqadaraa jasminaya ma alabka laftiisaa jasminaya mise shardi qadaran baa jasminaya laba qowl baa ku sugan haddii nafsu alab baa jasminaya la yidhahdo waxba taqdiir uma baahna faatabicuunii in raaca yuxbibkum allah allah waa idin jeclaane haddii lahe shardi muqadara ayaa jasminaya waa sida loo badiye waxay noqonaysaa in tattabicuunii yuxbibkum allah haddaa i raacdaan allah waa idin jeclaanaya bimacnaa annahu yusiibukum macnahaan waxaa looga jeedaa waa idin markaa sawaabinaya waa idin ajar siinaya oo sawaab iyo ajar ayuu idin siinaya dembigiinu dhaafayaa sawaab iyo ajarna waa idin siinaya wayakfir lakum dunuubakum waana idin dhaafayaa dembiyadiinna wallahu allah ghafuurun waa dembi dhaaf badan yahay wuxuu u dembi dhaaf badan yahay liman itabacanii kii raaca nabi maxamed raaca calayhi salaatu wasalaam yacni wuxuu dembi dhaaf badan yahay kii markaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam raaca maa salafa minhu qabla dalik wixii markaa intaa horteed ka hormaray ee ka dhacay ee dembiye ah ayuu u dembi dhaaf badan yahay u dhaafaya raxiimun waa u naxariis badan yahay bihi kii nabiga calayhi salaatu wasalaam raaca raxmadda u naxariis badan yahayna waxaa ka dhalanaysaa inuu tawfiiqda yani waafajiyo yani wakhtiga dambena u waafajiyo marka jacaylka allah inuu wax jeclaado waa shay jira sifatulmaxabbana allah waa lagu sifeeyaa in la yidhahdo allah wax ma jeclaadee waxaa loo jeedaa yacni waa sawaabinayaa waa ajar siinayaa ayaa looga jeedaa ta noocaasi waxa weeye ma saxna yani sifat lmaxaba waa in la sugaa laasimka ka dhalanaya isaabada waa tahay inuu ilaahay ajar siinayo inuu ilaahay markaa sawaabinayo ajar siinayo waa laasimka ka dhalanaya walaazimu lxaqi xaqun xaq wax ka laazimaana waa xaq marka asalka iyo laasimka iyo malzuumka labadaba waa in la sugaa sifada asal ahaan sug waxa ka laazimayana sug waxa ka laazimayana sug calaa haada ma noqonayso ta'wiil markaa baatila noqon mayso haddii sifadii nasku sugay la nafiyo oo la yidhaahdo ilaahay yacni wax ma jeclaadee waa sawaabiyaa uun waxay noqonaysaa ta'wiil baatil ah waayo nasku wuxuu sugay baad nafyiday ta noocaasina waa khalad ya haddaad markaa soo marto fa innaka biacyunina yacni aad tidhaahdo ilaahay baa ilaalinaaye laakiin lahay indha male oo aad asalkii nafyido laasimkana sugto ta'wiil baatil aad ku dhacday laakiin asalka adoo sugayaa oo ilaahay indha u sugaya aan indhaha makhluuqaadka la mid ahayn kayfkooda iyo qaabkoodana aynaan garanayn kuwa khalqigana aan la mid ahayn laazimkana haddaad sugto waxay noqonaysaa markaa taawiil ma noqonayso taawiil baatila noqon mayso saas aawadeed ba tacaabiirta salafka laga soo wariyey bimar'a minna iyo bixifdina wa kalaa'atina iyo tacaabiirta la midka ahi maadaama asalkii aynay nafyin taawiil baatila ma noqonayso waxaana lagu yaqaanay sifaatka nusuusta ku soo arooray salafku inay sugu jireen oo aynay nafiyin jirin laakiin ruuxa ka daba odhanaya ilaahay markaa yad ma lehe waxaa loo jeedaa qudro weji ma lehe waxaa loo jeedaa daato yacni markaa ilaahay wax ma jeclaadee waxaa loo jeedaa sawaab iyo ajar ilaahay markaa ma cadhoodee waxaa loo jeedaa waa ciqaabaa taasi wuxuu ku dhacay taawiil baatilu ku dhacay naskuna wuxuu sugay ayuu nafiyey waana arrin haybi ah sifaadka ilaahay waa haybi mar hadday haybi yihiin inaga qayb yihiin caqligeenna keliya kuma garan karro waxyigow inu daba joognaa ya aladiina yu'minuuna bilghayb muminiinta maxaa lagu sifeeyey inay ghaybka rumaynayaan ilaahay marka waxaweye sifaatkiisa si mufasala uma garan karo caqligeenna iyo garashadeenna kuma garan karo waa inu waxyiga kala kulannaa wa yu'minu bii wa bima ji'tu bihi xadiiskii muslim saxiixa ku soo wariyey wuxuu sheegayaa in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi anigana ay rumeeyaan waxyigan la imi oo dhanna ay rumeeyaan sifaadka ilaahayna waxay ka mid yihiin waxyiguu nebigu la yimi calayhi salaatu wasalaam ya sifaadka allah isku sifeeyey allah ma odhanayo maxaad iigu sifaysay waxaa la doonayaa uun maxaadirta la diidayo inaad iska ilaaliso ruuxii marka waxaa sifada sugay dee haddii ilaahay weydiiyo uu yidhahdo maxaad iigu sugtay weji iyo yadayn iyo marka waxa ridaa iyo qadab iyo maxabbo maxaad iigu sugtay waxa weeye ilaahayow nebi baa noo yimi yacni markaa yacni saasaanu noo keenay adna waad ku sheegtay qur'aanka yacni nebiguna calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisu ku sheegay inaannu rumayno wax alla wuxuu nebigu la yimina waajib bay nagu ahayd saasaanu markaa u rumaynay annagu midaanu sideeda u garanaynay iyo midaanu cindigayaga ka sugnay ma aha laakiin maxaad diidaysaa tashbiih waad nafinaysaa laysa ka milihi shay ilahay wax la midi ma jiro waa inaad tidhahdo sifo kastaba sifada makhluuqaadka lama mid aha laba waxaa kaloo diidaysaa kayfka iyo qaabkiiyo kunhiga ay tahay in garashadeeda ayaad markaa iyadana ka gaabsanaysa walaa yuxiituuna bihi cilma ilaahay cilmi ku koobi maayaan marka asalka sug kayfiyad iyo qaabkana ka gaabso alistiwaau macluum walkayfu majhuul waliimaanu bihi waajib marka haddii kayfkii aad gasho waxaanad ogeyn baad gashay laa yaclamu kayfa huwa ilaa huwa ayay ahlucilmigu yidhaahdaan allah siduu yahay allah isagunbaa garanaya laakiin sida laynoo sheegay waa inaad u rumaysaa oo lafdan wa macnan aad u sugtaa adoo tashbiihana ka nafinaya kayfka iyo yacni markaa ka gaabsanay qul lahum qul waxaad tidhahdaa lahum yaga waxaad ku tidhaahdaa nebi muxamedow calayhi salaatu wasalaam atiicu llaha allah ateeca warasuula rasuulkana sala allahu alayh wasalam ateeca fii maa ya'murukum bihi min atawxiid wuxuu rasuulku idin amrayo tawxiid ah tawxiid keliya ma aha yacni fii maa ya'murukum bihi min altawxiidi wa hayrii hadday tawxiid tahay iyo hadday hayrkii tahayba yacni rasuulka ku ateeca waxalla wuxuu marka allah iyo rasuulkiisu amraan waa in la ateecaa yacni sawaaun kaana tawxiidan aw camalan ama tawxiid ha noqdo ama camal kale ha noqdo dhammaan awaamirta in la fuliyo nawaahida markaa in laga dheeraado akhbaarta in la rumeeyo daacadii geli mayso keliya awaamirtiiyo nawaahida waxay moodi karaan dadka qaarkood marka la yidhaahdo atiicu allaha waalrasuul inay ku saabsantahay keliya alawaamir wannawaahi ataaca fi lakhbaar akhbaarta in allah lagu ateeco iyo rasuulkiisa waxay noqonaysaa in la rumeeyo awaamirta in allah lagu ateeca waxay noqonaysaa in la imtisaalo la fuliyo allah iyo rasuulkiisu amreenna la ictiqaadiyo nawaahida waxay marka allah iyo rasuulkiisu reebeen taacada lagu ateecaya waxay noqonaysaa bilijtinaab waalintihaa wamaa aataakum alrasuulu fakhuduuh wama nahaakum canhu fantahuu in wixii ay reebeenna laga dheeraado laga tago lana ictiqaadiyo shaygaasi shay manhiya inuu yahay waxa muxaramaadkaana xaaraannimadooda la caqiideeyo haakada marka xagga akhbaarta iyo xagga nawaahidi iyo xagga awaamirta mid walba taacadu waa gelaysaa waana caam tawxiidna kuma gaaraha aha tawxiidna kuma gaaraha waxaa laga qaadanayaa atiicu allaha waarasuul allah ateeca rasuulkiisana ateeca sunnada nebigu sala allahu aleyh wasalam inay xujo tahay oo in lagu camal falo la raacaa oo loo hoggaansamo inay waajib tahay saas aawadeed dadka sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam diida oo yidhaahdo qur'aanka keliya qur'aaniyin niman la yidhahda soo baxay oo yidhahdo annaga qur'aanka keliya ayaannu raacaynaa yacni axaadiistu waa hadal bini aadan bay yidhaahdeen sidaas aawadeed aqbali mayna bay yidhaahdeen qur'aanka ayaannu fahamkayaga carabiga waa garanaynaaye waxaanu ka fahanno ayaanu kaga camal falaynaa ka qaadanaynaa alqur'aanu waa kafaa bay yidhahdeen qur'aaniyiin bay la baxeen kuwa noocaasa culammadu waa gaalaysiyeen waxay dhaheen waa gaalo walaysuu min alqur'aani fii shay qur'aankana waxba kagama sugna waayo qur'aanku yacnii isagaa amraya in nebiga la adeeco aayado badan baa ku soo arooray atiicu allaha waalrasuul atiicu allaha wa atiicu alrasuul allah ateeca rasuulkana ateeca wamaa aataakum alrasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahuu yacni allah iyo rasuulkiisa waa la ysku daraa yacni xukunkooda in la aqbalo amarkooda in la qaato wma kana limu'minin walaa mu'minati ida qada allahu warasuuluhu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim wa rasuuluhu lagama reebin idaa qada allahu keliya lama odhan wa rasuuluhu maxaa loogu darayaa waxaa loogu darayaa sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam in loo hoggaansama inay waajib tahay wma kana limu'minin walaa mu'minatin ida qada allahu warasuuluhu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim mid u suura galo u bannaan ma aha falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi amarka rasuulka sala allahu aleyh wasalam kuwa khilaafayaa ha ka baqaan oo ha ka digtoonaadaan an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim inay fitna haleesho ama cadaab uu xanuujiya haleelo laa tuqadimuu bayna yaday illaahi wa rasuulih rasuulka lagama reebin haddama aragta marka kitaabka iyo sunnada labadaba waa in la wada aqbalaa wadkurna maa yutla fii buyuutikuna min aayaati illaahi walxikma xikmadu waa maxay waa sunnada imaamu shaafici iyo a'immo kaloo badanba waxay yidhaahdeen haddii kitaab iyo xikmo laysku lammaaneeyo xikmadu waxay noqonaysaa sunnada nebiga sala allahu alayh wasallam bay noqonaysaa rasuulka inaan la raaca ayaddu amraysaa fattabicuunii dee marka waxaa weeye rasuulka sala allahu alayh wasalam raacitaanka la raacaya waxay keensanaysaa sunnadiisana in la aqbalo la raaco ayay keensanaysaa alimaam axmed ibnu xambal waxa uu yidhi qur'aanka ilaa saddex iyo soddon aayadood baa ku soo arooray oo taacada rasuulka sala allahu aleyh wasalam waajibinaya uma jeedo lafdiga ishtiqaaqaadka ereyga taaca iyo mushtaqaadkeeda uma jeedo waayo kuwaasi ma gaadhaan saddex iyo soddon ma gaadhaan laakiin wuxuu ku darayaa yacni aayado kale sida falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amri an tusiibahum fitna iyo fattabicuunii iyo nusuusaha la midka waxaana filayaa inay saddexiyo soddon ka badanayaan marka saa loo tiriyo haddii lasii tadqiiqiyo laakiin calaa kulli xaal waxaa laga qaadanayaa sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam in la yacni aqbalo oo la qaato oo lagu camalfalo loo hoggaansama laga qaadanaya qofkuna kitaabkii ma raaci karo haddaanu sunnadii nebiga fasiraysay caddaynaysay aqbalin oo qaadan wa anzalna ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim qur'aanka maxaa caddaynaya sunnada nebigaa caddaynaysaa wa ilaa xaggay kaga sugan tahay qur'aanka salaadda duhur inay afar ragcadood tahay yoy faatixa in la akhriyaa ay markaa tahay rukni arkaanta salaadda ka mida faqra'u maa tayasara min alqur'aan baa ku sugan qur'aanka laakiin faatixa inay rukni tahay xaggay qur'aanka kaga sugan tahay inay mid mid yihiin ragcad kastaba sujuuduhuna labalaba yihiin ragcad kastaba xaggay qur-aanka kaga sugan tahay duhurku inuu afar ragcadood yahay casarku afar yahay cishuu afar yahay maqribku markaa saddex yahay subaxu laba yahay wakhtiga marka ay soo galaan wakhtigaa inay soo galaan wakhtigaana baxaan xaggay qur-aanka kaga sugan tahay ataxiyaad waajib yahay xaggay qur-aanka kaga sugan tahay xaggay kaga sugan tahay arkaanta salaadda caddaynteedu xaggay qur-aanka kaga sugan tahay tafsiirka caynkaasoo dhammi waxay ku sugantahay sunnada nabiga sala allahu aleyh wasalam axaadiista nabiga caddaynaysa salluu kama ra'aytumuunii usallii haddamaaragta xaggay qur-aanka kaga sugan tahay sakada nisaabadeeda yacni nooc walba inta markaysaga uu ku sako gooyo oo nisaabku noqonaayo iyo muqdirka laga bixinayo iyo muqdiradu marka waxa weeye markaa mid walba qadarku ku noqonayo in waxa weeye laga bixinaayo yani dahabkii iyo fidadii rubuculushri in laga bixinayo qur-aanka ka sugan tahay rubuculushri waxaa dhulka ka soo baxaa yacni axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam waxaa ku soo aroortay cushri iyo nisfulcushri baa ku soo aroortay cushri iyo nisfulcushri baa ku soo aroortay oo haddii waxa weeye marka tacab lagu waraabiyo oo markaysaga lagu tabcana oo gacanta lagu waraabiyona waxay noqonaysaa nisfulcushri in marka waxaweye laga bixiyo ayay noqonaysaa haddii kaleo markaysaa cirka lala sugana waxay noqonaysaa toban meeloodoo meel ahaan cushri in la bixiyo ayay markaa noqonaysaa marka taas waxaa caddaysay sunnada nabiga sala allahu aleyh wasalam caddaysay zake in la bixiyo garanay wa aatu zakaa laakiin muqdirka la bixinayo iyo shay walba intuu ku seke gooya xaggee qur-aanka kaga taallaa sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam baa caddaynaysaa ya xajka arkaantiis yacni waxa weeye sunnada nebiga caddaynaysaa haddama aragta marka yani qur'aanka waxaa lagu fahmayaa sida nabigu calayhi salaatu wasalaam u bayaamiye u caddeeyey nabiga markaa sunnadiisuna waa waxyi wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa saas aawadeed qofka sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam inkiraa ama yidhahda aqbaliba maayo igumana waajib ahaa culammadu waxay yakfur waa gaaloobaya milladda waa ka baxaya liannahu yukadibu alqur'aan sunnadii hadduu ilaaqan wada beeniyo yacni qur'aankiina waa beeniyey waayo aayado fara badan baa sheegaya oo laga qaadanaya sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam allah waxau yidhi fain tawallow haddii ay jeestaan acraduu can idaacati daacada ay ka jeestaan fa ina allaha allah laa yuxibu alkaafiriin gaalada ma jecla fiihi iqaamatu daahiri maqaama damiir waxaa ku sugan isimkii daahirkaa in la joojiyey maqaama damiir meeshii damiirka in la joojiyey oo de maadaama la soo sheegay yani markaa kuwan daacada ka jeestay yani haddaan isim daahira la dhigi lahayn waxaa la odhan lahaa fa ina allaha laa yuxibuhum ilaahay ma jecla marka laa yuxibuhum damiirku wuxuu noqon lahaa ciddii lasoo sheegay ee tawalliga samaysay laakiin laa yuxibu alkaafiriin ayuu allah yidhi ya marka waxaa ku sugan isimka daahirkaa in la joojiyey meeshii damiirka ay laa yuxibuhum yani ma jecla bimacnaa annahu yucaaqibuhum wa ciqaabaya yacni taawiilkiibuu sheekhu markaa tilmaamayaayo maadaama calaa madhab ilashaacira sheekhu ku sugnaa iyaguna sifo maxabe la yidhaahdo aynay sugin yacni markaa wuxuu ku fasiray inuu markaa ciqaabaayo in looga jeedo ayuu markaa tilmaamaya nafyiga marka ma sheegin laakiin waxaa laga garanayaa dariiqada ama yacni markaa madhabka uu ku sugan yahay madhab alashaacira xagga ictiqaadka oo sifaadka in makhsuusa marka waxa weeye suga inta kalena awila saas ayuu ku soconayaa ariiqadii markaa ku soconaya waxaa aayadda laga qaadanayaa cidda markaa taacada rasuulka sala allahu alayh wasalam kulliyan uga jeesataa oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaaqan aan ateecin ee taacadii ka wada tagtaa inuu noqonaayo kaafir marka naska la nasgaraynaayo laa yuxibu alkaafiriin waxaa ku sugan in la sugaayo inuu markaa noqonayo markaysaga gaal inuu noqonayo hadduu markaysaga daacada marka kulliyan uga tago oo waxa weeye iimaan iyo markaa yani camal saalixa midnaba aanu nebiga ku ateecin yani siduu ugu ateeci waaye see doontaba ha noqoto ama icraad ha noqoto uu ka jeestay ama takdiib ha noqoto ama juxuud ha noqoto ama cinaad ha noqoto noocay doontaa ku timaadee wuxuu noqonayaa kaafirun billaah mid allah ka gaaloobay buu noqonaya hadduu nebiga adeeciba waayo oo aan waxba ku adeecin laa ctiqaadan walaa camalan yani wuxuu noqonayaa markaysaga kaafir buu noqonaya allah waxauu yidhi ina allaha astafaa aadama wa nuuxan wa aala ibraahiima wa aala cimraana cala alcaalamiin ina allaha allah istafaa wuxuu doortay aadama aadam ayuu doortay wa nuuxan iyo nuux ayuu doortay wa aala ibraahiima iyo ibraahiim buu doortay nebi ibraahim wa aala cimraana iyo cimraana ayuu doortay oo aalka looga jeedo laftooda loo jeedo cala alcaalamiina caalamiinta kale ayuu ka doortay oo caalamiintii zamaankooda ayuu ka doortay weji labaad wa aala ibraahiima iyo ibraahiim aalkiisa ayuu markaa ilaahay doortay yacni wa aala cimraana iyo cimraan iyo aalkiisana waa doortay cala alcaalamiina caalamiinta ayuu ka doortay oo aalka la yidhaahdo waxaa laga tilmaamayaa durriyaddoodii baa soo gelaysaa durriyatan bacduha min bacd durriyatan allah wuxuu doortay durriyatan tafiir buu doortay aadama ka beddel durriyadaasoo tafiir buu doortay bacduha min bacdin qaarkeedba qaarka kale ay ka isirmeen oo ka farcameen wallaahu allah samiicun waa maqal badan yahay caliimun waa cilmi badan yahay id qaalat imra'atu cimraana rabbi innii nadartu laka maa fii batnii muxarara ay udkur waxaad xustaa oo sheegtaa id qaalat goortay tidhi imra'atu cimraana cimraan ooridiisii ama haweenaydiisii ay tidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow innii anigu nadartu laka adigaan kuu nadray maa fii batnii waxaa calooshayda ku sugan maa fii batnii waxaa calooshayda ku sugan bimacnaa uurkayga ku sugan baan kuugu nadray inaan kuu gaar yeelo muxararan xaal yahay mid waxa weeye shaqo laga xoreeyey oo adiga lagu saafi yeelay fataqabbal minnii iga aqbal innaka adigu anta asamiicu waxaad ahaatay ka maqalka badan alcaliimu cilmiga badan samcigana samculijaaba soo gelayo ka ducada markaa u maqalka badan ajiiba waa samci khaasa weeye samci caam iyo samci khaasa jira falamaa wadacatha markay dhigtay imra'atu cimraan ilmihii uurka ay ku siday markay dhigto bimacnaa umushay qaalat waxay tidhi rabbi rabbigayow innii anigu wadactuhaa waa dhigay unsaa xaalay dhadig tahay baan dhigay yacnii allah wax u sheegi maysee way cudur daaranaysaa allah wax walba waa og yahay wallaahu aclamu bimaa wadacat wallaahu allah aclamu isagaa u aqoon badan bimaa wadacat yacnii wixii ay dhigtay allah baa u aqoon badan bimaa wadacat ay bima wadacathu walaysa adakaru kalunhaa walaysa adakaru mana aha labku kal unhaa dhadiga mid la mida oo la yidhahdo hadalkii imra'atu cimraan bay ka mid tahay laba qowl baa ku jiro in la yidhaahdo walaysa dakaru kal unhaa waa qowlullaahi oo waxa weeye markaa iyadu may odhan hadalkan iyo in la yidhaahdo hadalkii iyadu ay tidhi ka mid yahay walaysa dakaru kal walaysa dakaru labkuna ma aha kal unsaa dhadiga mid la mida ma aha bimacnaa dhadigu labka lama midaho yacni waxa labku qaban karo dhadigu ma qaban karo cawaaridda markaa dhadiga ku imanayaana labka ku iman maayo marka khidmadii waxaa ansab ku sii ahaa oo u sii fiicnaa yacni labka u sii fiicnaa inay leedahay wa innii sammaytuhaa maryam wa innii anigu sammaytuhaa waxaan ku magacaabay inantan maryama maryamo ayaan ku magacaabay wa innii anigu uciiduhaa iyada waa magan gelinayaa bika adigaan ku magan gelinayaa magantaa ka yeelaya wa durriyataha tafirteedana adaan ku magan gelinayaa magantaa ka yeelayaa min ashaytaani alrajiim waxaan kaa magan gelinayaa oo aan leeyahay ka ilaaliyo ka magan geli min ashaytaani shaytaankiiyo sharkiisa shaydaankaasoo alrajiimi ay ilmarjuumi la fogeeyey oo naxariista ilaahay laga eriyey ilaahay kaa yacni ka xijaab oo sharkiisa ka dhowro ka ilaali fataqabbalahaa rabbuha biqabuulin xasan fataqabbalahaa maryamo ayuu ilaahay aqbalay rabbuhaa rabbigeed oo bimacnaa yacni maryamo hooyadeed ka aqbalay biqabuulin xasanin ay qabuulan xasanan aqbalaad wanaagsan buu ilaahay ka aqbalay wa ambatahaa wuxuu markaa ilaahay soo bixiyey oo bimacnaa barbaariyo koriyey maryama nabaatan xasanan ay imbaatan xasanan soo bixin iyo barbaarin wanaagsan buu ilaahay barbaariyey oo koriyey oo sida markaa waxaa dhirtu u baxdo oo ilaahay u barbaariyo u koriyo oo u soo saaro saasoo kale loo soo saaray bimacnaa yacni waa nooc isticaara ah baa ku jirta wa kaffalahaa wuxuu kafaalo qaad siiyey zakariya zakariya ayuu mid kafaalo qaata ka yeelay waxaa la akhriyey wa kafalahaa aan la shadin waxa way inoo sheegi doona mufasirkee yacni iyo fa'da in la shado fa'da marka la shado waxay noqonaysaa zakariya mafcuulu bihi bay noqonaysaa faacilka kafalana markaa wuxuu noqonayaa damiir qarsoon allah u noqonaya wa kafalahaa ilaahay waa kafaalo qaadsiiyo mid kafaalo qaatu ka yeelay maryama zakariya zakariya ayuu kafaalo qaadsiiyey wa kafalahaa zakariyaau marka la yidhaahdana waxay noqonaysaa waxaa kafaalo qaatay zakariya kafaalo qaatay oo zakariya faacilkii noqonaysa kulamaa dakhala calayha zakariya almixraaba wajada cindaha risqa kulamaa dakhala goor kastuu u galo calayha ay calaa maryama maryama uu usoo galo zakariya zakariya u soo galo almixraaba mixraabka ugu soo galo waxaa loo jeedaa mawdicii khaaska ahaa ee sharafta badnaa ugu soo galo mixraabka waxa lay ashrafu almajaalis meesha markaa waxa weeye la fadhiisto meesha ugu wanaagsan baa la yidhahdaa wajada cindaha risqa wajada wuxuu helaa cindaha agteeda wuxuu ka helaa risqan arsaaq buu ka helaa yacnii simaar aan ah, dhulkaba oolin ayuu ka helaa oo ku ag sugan qaala wuxuu yidhi zakariya yaa maryamu maryamaayi annaa laki haada siduu kani kuugu sugnaaday ay min ayna laki haada xaggee buu kaaga sugnaaday xaggaad ka heshay qaalat waxay tidhi huwa min cindi illaah huwa risiqanii min cindi illaahi ilaahay agtiisuu ka ahaaday ilaahay baa igu arsaaqo oo xaggiisa iga siiyey ina allaha allah yarzuqu waa arsaaqayaa man yashaau ciduu doono inuu arsaaqo bigayri xisaabin xisaab la'aan xaalay markaa ku dheehan tahay arsaaqdu ayuu arsaaqayaa ama bigayri xisaabin xisaab la'aan xaaluu ku dheehan yahay aanu xisaabayn ayuu arsaaqayaa bimacnaa risq fara badan buu ku arsaaqayaa allah wuxuu inoo sheegayaa inuu nebi aadam doortay aadam iyo nebi nuux ah, iyo aala ibraahim iyo aala cimraan caalamiinta in laga doortay bimacnaa waa la fadilaa laga tilmaamayaa waxaana loo jeedaa caalamiintii zamaankooda in laga doortaa laga tilmaamaya wa ilaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa ka fadli badan oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii yidhi ana sayidu nnaasi yowma alqiyaama anigu waxaan ahay ka dadka ugu mudan maalinta qiyaame ka dadka ugu mudan ee sayidkooda ah dadkoo dhan ayaan ahay baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa wuxuu kaloo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ana sayidu waladi aadama walaa fakhra aadam ubadkuu dhalay anaa ugu mudan baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo aadam muxuu uga reebo haddaa marka aadam aanu e, ugu darin waxaa la odhanayaa xadiiska aynu sheegnay aadam lagama reebin ana sayidu nnaasi yowma alqiyaama xadiiskanna culamada qaarkood waxay yidhaahdeen ta'adduban uu nebigu calayhi salaatu wasalaam abulbashar ka edebsanayo ayaanu hadalka yacni ku soo darin marka waxa weye uu tawaaducaayo oo ka edebsanayo waa ilaa markaysagaa dadkoo dhan yacni kulligood nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ka fadli badan yahay nebi aadam nebi waa ahaa laakiin daliil uma hayno inuu rasuul ahaa waxaana la ogsoon yahay rasuullada iyo nebiyada aan rasuullada ahayn waxaa sii fadli badan rasuullada ayaa sii fadli badan oo nubuwad iyo risaaladiiba iyagu waa koobsadeen oo nebinimo iyo rasuulnimo isu raacaysa nebinimo iyo rasuulnimo ayaa isu raacaysa waa midda kale rasuullada waxaa ugu sii khayr badan ululcazmiga ugu sii khayr badan shanta rasuul ee ilaahay sida gaarkaa u sheegay oo suuratu shuuraa iyo suuratu laxzaab ba lagu sheegay sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxan markaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo nebi ibraahim iyo nebi ciise iyo nebi muuse iyo nebi nuux yacni markaa shantaa rasuul ayaa ugu khayr badan oo rasuullada kaloo dhan waa ka khayr badan yihiin waxaana rasuullada ugu sii khayr badan labada khaliil baa ugu khayr badan khaliilay araxmaan khaliilay araxmaan waa nebi ibraahim iyo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam khaliilnimada waa wadaagaan wattakhada allaahu ibraahima khaliila waatuu allah qur'aanka ku yidhi nebiguna calayhi salaatu wasalaam axaadiista sixaaxa wuxuu ku yidhi low kuntu mutakhidan min ummatii khaliila latakhadtu aba bakrin khaliila walakin allaha itakhadanii khaliila kama itakhada ibraahiima khaliila waxa uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam siduu ilaahay ibraahim khaliil uga yeeshay nebi muxamedna calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay khaliil ka dhigtay labada khaliilna waxaa sii khayr badan nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa sii khayr wakhtiyada qaarkood nebigu calayhi salaatu wasalaam hadallo tawaaduca buu yidhaahdaa mar baa lagu yidhi marka waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam yaa khayr albariya khayra albariya lagu itlaaqay markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam daaka ibraahiim kaasi waa ibraahiim looma jeedo anigu ma ihi laakiin waxaa laga tilmaamayaa waa ila wadaagaa ayaa laga tilmaamaya ama yacni markaa waxa weeye cibaarada soo aroorto iyaduna saxiixa ku sugan oo tilmaamaysa naxnu axaqu bishaki min ibraahiim annagaa shakiga uga awlaysnaan lahayn oo uga dhowaan lahayn yacni markaa ibraahiim yacni loogama jeedo shakiga in la sugayo laga tilmaami maayo waa tawaaduc nebigu tawaaducaayo oo waxa weeye muraadku u dhacaayo haddii shaki jiri lahaa oo ibraahim shakin lahaa annaguba waa shakin lahay laakiin waa ogtihiin annaan shakinin maadaama shaki wax ahi aanu annaga naga dhicin ibraahimna qacan kama dhicin muraadka looga jeeda waa saas yacani waxa weeye waa ammaan marka ibraahim la ammaanayo oo biablaqi cibaara lagu ammaanayo laakiin nebi ibraahim iyo nebi muxamed iyo nebiyadoo dhanba shaki waa ka dheeraayeen mana shakin yacni marka nebi ibraahim markaa odhanaayo yacnii ilaahay uu ka dalbaayo in ilaahay tusiyo siduu marka waxa weeye wax u abuuro yacni markaa ma aha shaki kama aha wuxuu doonayaa si uu markaa yacni u kororsado iimaan oo xasiloonnida qalbigiisa u sii siyaado ila iimaanku waa siyaadaa yacni markaa yaqiintu waa siyaaddaa taas yadaa buu markaa doonaayo qaala awalam tu'min qaala bala walaakin liyatma'inna qalbii tuma'niinadu waa jirtay laakiin wuxuu doonayay ziyaadatu tuma'niina tuma'niinadoo sii korodha ayuu doonaayay aliimaanu cinda ahli sunati waljamaca yaziid wayanqus waa ziyaada waana nuqsaamaa in allaha istafaa aadama wa nuuxan wa aala ibraahiima wa aala cimraana cala alcaalamiin caalamiintuu ka doortay ilaahay waa caalamiintii zamaankooda duriyatan bacduha min bacd yacnii tafiir baa ilaahay doortay qaarkoodba qaarka kale ay ka farcameen oo isdhalay ayuu ilaahay doortay ilaahayna waa maqal badan yahay waana cilmi badan yahay kadib qisaa ilaahay inoo sheegay id qaalat imra'atu cimraana rabbi innii nadartu laka maa fii batnii muxararan fataqabbal minnii cimraan ooridiisa ayaa waxay tidhi rabbigayow waxaan kuugu nadray waxaa calooshayda ku sugan cimraankan ha u qaadan cimraankii muuse iyo haaruun dhalay waxaa jira itifaaqu alasmaa baa jira maryama bintu cimraan iyo muusa ibnu cimraan iyo haaruun ibnu cimraan ma aha inay walaalo ahaayeen zaman badan baa u dhexeeyey magacay iswaafaqay cimraan iyo cimraan waa mutafiq iyo muftariq yacnii isimkaa iswaafaqay laakiin ashkhaastay ku dhacayaan way kala duwan yihiin saas aawadee xadiiska saxiixa waata ku soo aroortay meeshaasoo kale waa lagu kadsoomi karaa weliba markuu qofku arko aayadda kale allah uu yidhi ee hadalkii qowmka iyadoo la soo naqlinaayo yaa ukhta haaruuna maa kaana abuuki imra'a saw'in wamaa kaanat ummuki baqiya yacnii cimraan oo cimraan waafaqay ina cimraan iyo ina cimraan iyo walaashii haaruun in la yidhi oo lagula khitaabay labadaa markuu isu geeyo qofkaan aqoonta u lahayn wuxuu qaadan karaa in nebi muuse iyo nebi haaruun maryame ay la walaal ahayd oo la aabba ahayd wax ka jiraana ma jiraan ya saas aawadeed nimankii kiristaankaha ah markay maqleen yaa ukhta haaruuna waatay ku yidhaahdeen saxaabigii muqiire inuu ahaa filaya xadiisku wuxuu ku sugan yahay fii saxiixi muslim yacnii waxay ku yidhaahdeen waxaa akhridaan yaa ukhta haaruuna annaguna waxaanu idhaahnaa muuse iyo haaruun iyo dee maryama ama ciise waxaa u dhexeeyey intaa iyo intaa bimacnaa intaasoo boqoloo sannadood baa u udhexaysa qarniyaal badan baa u udhexeeyey saxaabigii markii saa loo sheegay ashkalat calayh masaladu ishkaal bay ku samaysay nebigu ula soo noqday calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu idhi nimankii kiristaanka ahaa waxay yidhahdeen sidaa iyo saasay yidhahdeen innakum taqra'uuna yaa ukhta haaruun annaguna waxaanu idhahnaa yacni maryamo iyo muuse iyo haaruun waxa u dhexeeyey kada wa kada sana boqolaal sanoo badan baa u dhexeeyey markaasaa nabigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam innahum kaanuu yusammuuna biasmaa'i alambiyaai wasaalixiina qablahum waxay ahaayeen qaar la baxa magacyadii nebiyadooda iyo saalixiintii ka horreeyey magacyadooda ayay la bixi jireen xadiiskuna saxiixuu ku sugan yihi marka muxuu xadiisku tilmaamayaa wuxuu tilmaamaya cimraanku isku cimraan maahee yacni magaca yacni markaa waxa weeye ninka saalixa ah ee cimraan magiciisa ayay markaa waxaa loo bixiyey dabeedna markaa waxa weeye magaca iswaafaqay ee waa kala laba cimraan id qaalat imra'atu cimraan rabbi inii nadartu laka maa fii batnii muxararan hadda yaa ukhta haaruuna maxaa loo jeedaa culammadu markaa ta'wiillay sheegaan kala duwan qaar yidhaahda yaa ukhta haaruuna waxaa loo jeedaa tafiirtii nebi haaruun inay ka mid tahay oo sida loo yidhahdo ya akhal carab oo loo jeeda inuu carab ka dhashay ya yacni waxa weeye akhaa caad iyo markaa waxawe yani marka la sheegaayo waxaa loo jeedaa inuu min caad yahay oo tafhiirta caad ka mid yahay baa laga tilmaamaya wejiga waa lagu tawjiihi waxaa kaloo lagu tilmaamay yacni markaa nin saalix oo haaruun la odhan jiray yani markaa in eh, hadda loo nisbaynaayo oo laga tilmaamay ukhta haaruuna oo lagu shabahayo xagga salaaxa iyo wanaagga laga shabahayo xagga salaaxa iyo wanaagga laga shabahayo ama waxa weeye la odhanaayo yani markaa shakhsi haaruun la yidhaahdo kale ayay markaa la walaal ahayd dhowr wajay culammadu sheegaan allah wuxuu inoo sheegayaa imra'atu cimraan ilaahay bay barida rabbi innii nadartu laka maa fii baطnii muxarara fataqabal minii yacni markii hore ilaahay waxay ka bariday ubad markay ilmihii dareentay in caloosheeda ilmo galay bay haddana waxay tidhi ilaahay baan ugu nadray inaan u gaar yeelo oo aanan khidmo adduunye u diran oo ilmaha caloosha ku jiraa uu noqdo mid markaa loo khaalis yeelay ilaahayo beydka ilaahayoo masjidul aqsa ah khidmadiisa markaysagaa loo gaar yeelay oo loo saaf yeelay loo xoreeyey bimacnaa shaqo markaa waxa adduunyo aan loo diranayn ilahu iga aqbal waxayna filaysaa ilmahaasi inuu noqdo lab inuu noqdo ilmihii waa dhashay ilmihii markuu dhashay waxay ogaatay ilmihii inuu yahay dhadig inuu yahay inan inuu yahay bay ogaatay markaasay dabeedna tidhi rabbi innii wadactuhaa unthaa maha iclaam ilaahay ay ogeysinayse way ictidaaraysaa waxay leedahay ilaah waxaan dhigay oo u mulay ilmihii xaaluu dhadig yahay ya yacni labkuna dhadiga lama mid aha marka walaysa dakaru kalunhaa ma qowlullaahi ibtidaa'an ba inuu hadalkii ilaahay yahay waa jirtaayo dee markaysa markaa waxa weeye ma hadalkii imra'atu cimraan allah ka soo naqliyey ee ka xikaayooday sidaa kalaamullaahi ku noqday ayuu ka mid yahay mise waa hadal aanay imra'atu cimraan ku hadlin walaysa dakaru kalunha ee ibtidaa'an ilaahay ugu hadlay calaa qowlayn laba qowl bay culamadu ka leeyihin wallaahu aclamu bima wadacat siday u tahay kalaamullahi ibtidaa'an bay culamada qaar yidhaahdeen walaysa dakaru kalunhaana waa kalaamullahi ibtidaa'an marka sidaa loo fasiro mufasirku sida kaleu marayaaye waxay noqonaysaa walaysa dakaru kalunhaa in markaa waxa weeye tashbiihu dariiqadiisii inuu ku yimi oo calaa haada loo jeedo yacni markaa laga tilmaamayo walaysa dakaru bimacnaa dakarka ama labka aad dalbaysay yacni ee aad doonaysay lama mid ahaa yacni markaa tan dhadiga ah ee fadilane lagu siiyey mid la mida ma aha ee tan lagu siiyaa fadilan oo koraysa ya inuu noqdo waxaa markaa ka fadilan yacni markaa gabadhan yacni markaa lagu siiyey ee markaa waxa weeye faadilada ah laakiin marka loo fasiro inay tahay hadalkii imra'atu cimraan inuu ka mid yahay walaysa dakaru kal unhaa ilaahayna ka xikaayooday waxay noqonaysaa tashbiih maqluub waxa la yidhahdo waa tashbiih la dabagediyey maxay culammadu yidhahdaan markay tashbiiha ka hadlayaan qaacidatu tashbiihi nuqsaanu almushabbah qaacidada tashbiihu waxay tahay mushabbah iyo mushabbahu bihi baa jira u eke iyo loo eke arkaanta tashbiih waa afar marka u eke iyo loo eke iyo adaatu tashbiih iyo wajhu shaba afartaa rukni weeye waxaynu jeednaa labadan markaa soo qaad mushabbah u eke iyo mushabahu bihi loo eke labada keebaa waxay isaga eg yihiin ku xeel dheeraansho badan tahay haaliban waxaa la yaqaanaa mushabbahu bihigaay ku xeel dheeraansho badan tahay haddaad tidhaahdo fulaanun ka shamsi fii lwadaa'ati hebel wuxuu la mid yahay qoraxda xagga caddaantuu kala mid yahay iyo dhalaalkiiyo markaysagaa nuurka nuurku keebuu ku xoog badan yahay ma hebel mise qoraxda qoraxda qoraxda iyadaa mushabbahu bihi ah ya haddaad tidhahdo fulaanu kalasadi fi shajaacati hebel libaaxuu la mid yahay xagga dhiiranaanta iyo geesinimadu kala mid yahay dhiiranaanta iyo geesinimadu keebay ku xoog badan tahay ma hebel mise libaaxa libaaxa marka waxaa la yaqaanaa yani qaacidatu tashbiihi nuqsaanu lmushabbah qaacidada tashbiihu wuxuu yahay ka mushabbaha ee u ekahay waa inuu yahay mid kaga hooseeya waxa la yskaga shabbahayo loo eka haddii haddaba cagsiga laga dhigo oo la dabagediyo oo ay noqoto u ekuhu inuu xeeldheeraansho badan yahay hadday noqoto waxaa la yidhahda tashbiih maqluub baa la yidhahdaa waa tashbiih la dabagediya la yidhahdaa haddama aragta kaana gurata sabaaxi yani lkhaliifati buu yidhi waxaad moodaa buu yidhi markaysaa markaa subaxa yacni nuurkiisa iyo iftiinkiisa waa beriga iftiinkiisu inuu la mid yahaad moodaa wejiga khaliifada bimacnaa boqorka wejigiisao kale dhalaalkiisa ayaad moodaysaa inuu shabbahaayo waa tashbiih makhluuq waayo dee subaxa marka waagu beriyo ilayska iyo iftiinka markaysaga xaaladda noocaasa soo baxaya yacni boqorka wejigiisa waa ka dhalaal iyo caddaan badan yahay marka mushabahu bihigii maxaa laga dhigay kii labada hooseeyaa laga dhigay waa tashbiih makhluuq baa la odhanaya ya afaman yakhluqu kaman laa yakhluqu mid wax abuura miyuu la mid yahay kaman laa yakhluqu sidii midaan waxba abuurin waa tashbiih makhluuq afaman yakhluqu kaman laa yakhluqu marka la dabagediyo waxay noqon lahayd afaman laa yakhluqu kaman yakhluqu midaan waxba abuuraynin miyuu la mid yahay sidii mid wax abuuraya ya laakiin lixikma loo dabagediyo tashbiih maqluub loo sameeyey marka calaa haada waxay noqonaysaa marka la yidhahdo waa hadalkii imra'atu cimraan walaysa dakaru kal unhaa inay u jeedo dhadigu lama mid ahaa labka oo waxa labku qaban karo dhadigu ma qaban karo waxa cawaaridda dhadiga ku imanayaana labka kuma imanayo marka waxa weeye yacni markaa inan bay noqotay yacni marka tii aan dhalay bay leedahay yani markaa dhadiguna labka lama mid ahaa laakiin way dabagedidooo tashbiih maqluub bay la timi laakiin marka loo fasiro sideeda waxay noqonaysaa in lab iyo dhadig kasta aan laga hadlayn ee laga hadlayo yacni waxa weeye lab uun iyo dhadiga la siiyey in waxa weeye mid kastoo labi dee aanu gaari karin maryam waxay ahayd gabadh fadli badan bay ahayd saas aawoodee kawaamishay ka mid ahayd sida nabiguoo yidhi calayhi salaatu wasalaam kamula min arijaali kasiirun walam yakmul min annisaai ila maryamu bintu cimraan wa asiyatu bintu musaaxim wa khadiijatu bintu khuwaylid saxiixa waxaa ku sugan laba ahaanun baa ku sugan waayah marka kaanat min alkawaamil wa innii samaytuhaa maryama wa innii uciiduha bika waxay sheegtay magacay u bixisay ilaahay bay magangelisay magantiisa ka yeeshay iyada iyo tafiirteedaba inuu ilaahay sharka shaydaanka ka ilaaliyo wa inii uciiduha bika wa duriyataha min ashaytaan arajiim yacni ubadka yaryar waa in allaha la magangeliyaa nabigu calayhi salaatu wasalaam yacni xasan iyo xusein waa kii markaa yidhi uciidukumaa bikalimaati illaahi taammaati min kulli shaytaanin wahaamati min kulli caynin laamma xasan iyo xusein labadii inane uu awowga u ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ee ilmo cali ahaa inantiisa faatimana ay dhashay wuxuu yidhi uciidukumaa labadiinnaba waa idin magangeliyey bikalimaati illaahi taammaati kelmadaha ilaahay ee dhammayska tiran ee kaamilka ah baan idin magangeliyey oo magantooda aan idinka yeelay min kulli shaytaanin wahaamati min kulli caynin laamma waxaan idinka magangeliyey inuu allah idinka ilaaliyo shaytaan kasta iyo wahaamatin bahal kasta iyo wa min kulli caynin laamma iyo il kastoo wax duraysa ama wax awrida ayaan markaa idinka magan geliyey laamma waxaa loo jeedaa bimacnaa wax awrido wax asiibta yacni marka ayaa laga tilmaamaya marka wakhtiga aynay dee adkaartii akhrisan karayn carruurtu oo aynay marka waxa weeye yacni iyagu ilaahay magangeli karaynin oo qul acuudyada aynay akhrisan karayn way u baahan yihiin in allah la magan geliyo si waxa weeye cawrida iyo shuruurtaba sharka shaydaankaba ay uga badbaadaan oo ilaahay uga ilaaliyo tan noocaasina waxa weye waa mid markaa fiican weeye maryama iyo inankeedii ciisa bnu maryam labadaba ilaahay waa dhowray oo sharkii shaydaanka waa ka ilaaliyey sidaas aawadeed yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam waxauu yidhi mid kastoo la dhalo yacni shaydaanku waa gujiyaa yacni markaa dabeedna markaasuu qayliya markuu dhalanayo maryame iyo inankeeda marka laga reebo oo iyaga markaa shaydaankii ma gujin yacni ilaahay baa ka xijaabay gujintii shaydaanku xijaab ka sokeeya ayay ku dhacday sidaas aawadee ma gaadhin ilmuhu wakhtigaa wuxuu la qaylinaya waxay tahay waa gujadaa shaydaanka sida xadiiskaa laga fahmaya xadiiskuna saxiixu ku sugaya waa inoo qorayaa mufasirku waa inoo qoraya fataqabalahaa rabbuha biqabuulin xasanin wa nabaatan xasana ilaahay baa maryame aqbalay oo ka aqbalay hooyadeed eh, hooyadeed nadarkii ay ku nadartay iyo ducadii ilaahay ay ka bariday ilaahay waa aqbalay oo maryamo ilaahay waa aqbalay qabuul wanaagsan buu aqbalay waana markaa koriyey oo barbaariyey si wanaagsan buu u barbaariyey u koriyey yacni khalqigeeda wa ambataa nabaatan xasanan waxaanu kafaalo qaadsiiyey oo mid kafaalo qaata ka yeelay zakariya waana waxaynu ku arki doonnaa sida uu u kafaalo qaatay iyo tartankii waxa weeye loo tartamay ee loo qori tuurtayna darsiga dambeynu insha allahu tacaala ku arki doonnaa wamaa kunta ladayhim id yulquuna aqlaamahum ayuhum yakfulhu maryama wamaa kunta ladayhim id yakhtasimuun mowdicaas baynu insha allahu tacaala aynu ku arki doonaa waxaa kaloo ilaahay inoo sheegayaa maadaama maryama uu kafaalo qaatay nebi zakariya uu kafaalo qaatay yacnii mowdic gaara ayuu uga yeelay masjidka oo mowdicaasay ku sugnaanaysay halkaasaanu ugu keenayey quudkeeda ugu keenayey iyaduna halkaasay ilaahay ku caabudaysay iyadoo yar bay halkaa ilaahay ku caabudaysay ilaa markii dambe ay weynaanaysayba markaasaa waxa weeye markasta u soo galo yacni wuxuu ku arkayey arsaaq markaa aan oolinba yacni beledkaba aan oolin ayuu ku arkaa deedna wuu la yaabay qaala yaa maryamu anna laki haada xaggaad ka heshay qaalat huwa min cindi illaah ilaahay agtiisuu ka ahaadoo ka yimi culammadu waxay yidhahdeen waa min karaamaati alawliyaa aayaddani waxay ka mid tahay aayadaha u daliilka ah karaamaadka awliyada oo maryama waxay ahayd weliyad bay ahayd arsaaqdan loo keenayana calaa sabiili karaama ayaa loogu keenay qaalat huwa min cindi illaah marka isbaatu karaamaati alawliyaa